الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال جاء رجل من بايمت إلى النبي نبي قويم صلى الله عليه وسلم يستأذنه سوء إلى ويدي سنة fi ljihaadi jihaadka dhexdiisa wuxuu weydiisanayaa nabiga sal alay wasalam inuu u fasaxo inuu jihaadoo dagaalamo faqaala markaasaa nabigu wuxuu uhi sal alay wasalam axayun kuwa nool miyaa waalidaaka labadii ku dhalay labadaadii waalid ma nool yihiin qaala wuxuu ihi nacamha qaala wuxuuhi nabigu sal alay wasalam fa fiihimaa labada waalid dhexdooda fajaahid ku jihaad buuli muttafaqun caleyh buhaari muslim baa soo saaray fa fiihimaa fajaahid bimacnaa waxa weeye naftaada waxaad ku dhibtaa inaad masaalixdooda iyo dalahooda isu taagto oo aada nafta ku qasabto wixii ay qaali ku yihiin inay yeesho saasaa laga wadaa fa fiihimaa jaahid nooc mushaakala abaa ah ku jirta leanna eh, jihaadka iyo mujaahadada waalidka lagu dadaalayo eh, muxuu ahaayey eh, dhexdooda lagu dadaalayo lagu jihaadayo tanna midna waa dagaal midna waa waalidka iyo in baarimo loo sameeyo ولأحمد أحمد وحاوسنا وأبي داود من حديث أبي سعيد نحوه حديث كامل منه وزاد وحونا الزيادية ارجع لقاء أو فاستأذنهما لولا ذي والد إذا صويتس يعني ميل فبك يمد وقد جهاد بويم كعنقو لولا ذي والد إذا صويتس له فإن أذناه هذي إدمان laka adiga hadday kuu idmaan fadaaka waa kawaad fasaxan tahay wa ilaa haddayna kuu idminna fabirahumaa labadooda baarnimo u samee marka labadooda amarkooda yeelo say ku dhahaan qaado oo say raalli ku yihiin yaal ayib lafdigan abu saciidin alkhudri wuu soo gaabiyey laakiin lafdigiisu xadiidkan abu saciid baan dhihi lahaa ama riwaayadiisa uu soo gaabiyey lafdigiisuna waxa weeye ana rajulan haajara ilaa rasuuli lahi sal alay wasalam min alyaman nin baa yaman kasoo hijrooday oo nebiga u yimi sal lay slam markaasaa nebigu wuxu uhi sal alay waslam hal laka axadun fi lyaman yaman cid ma ku leedahay wax cid ah yamanna kaaga dambaysa ma jirtaa markaasaa wuxuu yihi aba abawaaya labadii i dhashay markaasaa nebigu wuxu uhi sal lay waslam aadinaa laka ma kuu idmeen markaasuu yidhi maya markaasaa nebigu wuxu yuri sal ly slam irjic ilayhimaa fasta'dinhumaa fain adina laka fajaahid wailaa fabirahumaa yamanku noqaale halkaas idan u raadso ayb sanadkiisa waxaa ku jira xadiid abi saciid markuu yahay axmed iyo abu daawuud ay soo saareen nin la yidhahdo daraaj ibn abi samxi nin layadaa ku jira oo daciifa ah, cala araajix kaasaana xadiidka waxaa ku cileeyey khaaabi iyo mundiri iyo ibn lqayim ibn cabdilhaadi dahabi iyo keyrkood marka xadiidka sanadkiisa dacfi baa ku jira laakiin shawaahid buu leeyahay oo uu ka mid yahay xadiidka hore cabdullahi ibni cumar saas daraadeed buu sheekh albaani caleyh raxmat ullahi xadiidka u saxiixiyey lishawaahidihi ama sanadkiisu waa daciif ayib xadiid kalaa sugan oo nin soo hijirooday isagana sidaasoo kale ku dhacday isaguna waa xadiis sugan waay walow sanadkiisa dacfibaha ku jira kaasi marka wuxuu faaideynayaa ciddii jihaad doonaysa ama dagaal inay aado doonaysa inay lagaa maarmaan tahay inuu labadiisa waalid fasaxooda helo hadday u diidaanna inuusan aadi karayn laba shardi bay u dhigayaan culimadu saasay qabaan badankood oo jamaahiiru ahlilcilmi baa sidaa ku tagay sida imaam maalik awsaaci thawri shaafici axmed ibni xambal waxay leeyihiin ruuxu haddii waalidkii uusan raalli ka noqonin oo u idmin jihaadka ma aadi karo laba shardi bay ku xidhayaan shardiga koowaadi waxa weeye labada waalid waa inay muslim yihiin oday hadday gaalo yihiin markaasi laazim ma aha inuu ka fasax qaato shardiga labaadi waxa weeye waa inuusan jihaadku ku caynoobin yacni waxa weye jihaadka laba nooc waaye aan horey usoo sheegnay marna wuxuu noqonayaa fardacayn oo shaksiga lafahaantiisu ku laazimaya masalan goobta hadduu tago haddii imaamku soo bax yidhaahdo oo istinfaar uu dhaco iyo haddii dhulka muslimiinta lasoo galo xaaladaha uu fardu caynta noqdona waa inaysan ahayn macna waxa weye waa inuu fardu kifaayaya xaaladda uu fardu kifaayanaya labada waalidna ay muslim yihiin uma bannaano inuu baxo ilaa ridadooda mooye saasay ku xidhayaan maxaa yeelay markaas inaad tagtaay waa fardu kifaayo labada waalido amarkooda la yeelana waa fardu cayn fi lgaalib sida badan muqadama calaa fard lkifaaya sida haalibka marmar ay jirtaa cagsi ayib waa midda labaade markaasoo kaleeto waalidka yani waxa weyaan xifdintiisu waa badankiisiiyo isaga danihiisoo la xifdiyo waay waalidkoo la xifdiyo iyo diintii iyo dalkii oo la xifdiyo khatar ku jirana waxaa ka muhiimsan diinta xifdinteeda ka horreysa mar hadduu marka farducayn noqdo labo farducayn baa markaa iscaaridaya isagiioo tegitaankii farducayn kugu noqday iyo waalidkiioo baarinimo in loo sameeyo farducayn kugu noqday isku darajay noqdeen marka maxaa kala rajaxaya marka maslaxada caamka markaa ka rajaxmaysa maslaxada khaaska hadday isku darajo noqdeen xagga fardiyada isku mid ku noqdeen xadiidka khasisaya ee tilmaamaya xaaladda iyadaa inaysan laazim ahayn waalidka idankiisa in la helaayo waxay u daliishadaan xadiidka cabdullaahi bni cumar radia allahu tacala canhu ardaah radia allahu tacala canhuma wa wuxuu yidhi nin baa nebiga u yimi sal alay wasalam fasa'alahu can afdali alacmaal nin baa nebigu wuxuu weydiiyey camal la sameeyo maxaa ugu fadli badan markaasaa nebigu wuxu uhi sal ly wasalam asala salaada ugu fadli badan wuxuu ihi uma ma maxaa ku xiga wuxuu ihi aljihaad baa ku xiga markaasaa wuxuu ihi ina lii waalidayni rasuulilahi laba waalid baa leeyahay markaasaa nabigu wuxuu ku yuri sal ly slam aamuruka biwaalidayka khayran ah, waxaan ku faraya oon ku amrayaa labadaada waalid inaad khayr u samayso ixsaan iyo wanaag markaasaa wuxuu yidhi waladii bacataka bilxaqi nabiyan waxaan ku dhaartay allaha ku soo saaray adoo nebi ahay la ujaahidanna wala atrukannahumaa buu yidhi walle inaan jihaadka aadi buuhi oon ka tegi iyagana labadii waalid waa isaga tegi jihaadkaana aadi buui wuu ku dhaartay markaasaa nabigu wuxu uhi sal lay slam fa anta aclam adaa markaa haddee u ogaansho badan buui yani waxa wa hawlka u taalla waay xadiiskan waxay ka qaateen culimada xadiidka axmed iyo ibn xibbaan baa soo saaray waana xadiis saxiixa waa xadiila xadiid xasana xadiidkaasaa waxay ka qaateen si loo jamciyo bay xadiidkan dambe waxay ku xambaareen xaaladda uu fardu caynta noqdo oo saddexdii xaala xadiidka horena waxay ku xambaareen xaaladda uu fardu kifaayaha yahay oo marka uusan shaksi ahaan isaga waajib ugu noqonin sidaasay marka ku jamciyaan xadiidta waana sida uu leeyahay ibnu xajar caleyh ullah maxmuulun calaa jihaadi fardi alcayn tawfiiqan bayna alxadiidayn buu leeyahy labada xadiis in laysu waafajiyo sidaasay culimmadu ay marayaan badankood macna ayib وعن جرير رضي الله عنه قال وحر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك وحر أنا أنه بريء مد بري كعبانة أون كتشر من كل مسلم مسلم كاستحقس oo yuqiimu ku negi ama degan bayna almushrikiina gaalada dhexdooda degan yani muslim kastoo gaalada dhexdeeda degan anigu beri baan ka ahayo kuma jiro wixiisa way macna waa ka fogahayo shaqo kuma leeyo oo waxa wariyay athalathatu saddexdii baa wariyey wa isnaaduhu sanadkiisuna saxiix weeyaan buu xaafid ورجح وحو سر رجحي البخاري إرساله إنه مرسل يحي جرير شيقديس حديث كإن جرير أو صحابي قال الشيخ يخلط كبير صاص رد التابعي حديث kor yeelayo waa مرسل طيب sida waxaa rajaxay sidoo kale oo bukhaari sida uu maray ku raacay tirmidi abu daawuud abu xaasim daaraqutni ibn cabdilhaadi sheekh albani iyo keyrkood waxay leeyihin xadiidku waa mursal sidaasuu raajixu yahay inuu yahay mursal ayb mursalku waa min awaaci daciif laakiin xadiidku shawaahid buu leeyahay sidaan sheegi doonaba u markaas kacaysa oo xoojinaysa xadiidku marka qisuu leeyahay qisuu leeyahay qisadiisu waxa waaye rasuulku sal lla lay wasalam bacata sariyatan ilaa khascam ciidan yaroo sariya ah sariyadu waa ciidanka eh, aan badnayn oo dhuuman karo oo eh, yani wax wareemi kara isagoo aan la dareemin mari kara wey macanaa ayib ciidan yar buu nabigu diray sal lla lay wasalam qabiilka khascam la yidhahduna u diray factasama naasun bisujuud ree khascam markii la weeraray oo sariyadii ay ku baxday weerartay dad iyagii ka mid a ah baa marka sujuudda nafbiday sujuudday ku carareen oo sujuud bay la daateen waa markii dagaalka la weerarayoo is yidhahdeen malaha waxa waa laga adkaaday malaha marka markay ka yaabeen in la laayo bay sujuudda ay cuskadeen oo sujuudday nafbideen waa sujuuday fa asraca fiihim alqatlu markiiba waxaa ku degdegay layntii baa ku degdegtay dalika nabiy sallallahu alayhi wasallam arinki nabiga soo gaaray rasuulay khafcan ciidanka u dirtay dad sujuudsan bay laayeen ayuu ka dhigay markaas nabigu sallallahu alayhi wasallam fa amara lahum bi nisfi dadkii la laayago sujuudsan wuxuu u amray maktoodi niskeed in la siiyo maktoodi niskamid in la siiyo markaas wuxuu yiri ana bari'un min kulli muslimin yuqimu bayna bayna bayna al aw bayna adhhur al-mushrikeen marka xadiid ku yimid muslim kasta oo gaalada dhex jooga beri baan ka ag ayib xadiidka intiisa kale waa sax laakiin waxaa daciifa fa amara lahum binisfi alcaqli in mag uu nebigu siiyey oo magtii niskeed la siiyey intaasi waa daciif shaahid ma leh laakiin intiisa kale shaahid leh ayib ziyaado kale ku dareen muxuu ahaayey ruwaada qaarkood sida abu daawuud iyo keyrkii ziyaado kale ay ku dareen siyaadadaasi waxay leedahay markuu nabigu yidhi sal lay wasalam waxaan beri ka ahay muslim kastoo gaalo dhex joogo ku dhex nool ayaa waxay yidhaahdeen walima yaa rasuul allah oo rasuul ilaahi maxaa dhacay maxaa uga beri noqoto markaasaa nebigu wuxuu uhi sal lay wasalam laa taraaa naaraahumaa laa taraa naaraahumaa isma arkaan labadooda dab laba macnay culimadu ku fasiraan macnaha ay imaam axmed iyo marayaan loona badanya waxa weeye meesha ruuxa muslimkii uu degan yahay dabka ka baxaya iyo gaalku meeshuu degan yahay dabka ka baxaya iftiinkoodu isma gaadho bimacnaa deegaan ahaan way kala fog yihiin waay deegaan ahaan waa inay kala fogaadaan laakiin in dabkoodu isu muuqday darsaan laa tataraa aw laa taraa-a naaraahumaa macnahaasaa laga wada waana macnaha imaam axmed iyo ibnulqayim iyo bal jumhuurtu ay marayso way macna saas weeyaan macno kalena waa jiraayo taxaawi ay sheegaan ayib xadiidku marka waa xadiid sugan allahuma qeybtaas sheegaysa in nimankii sujuudsanaaye la laayay magta laga bixiyo intaas iyadu waa daciif laakiin intiisa kale shawaahid bay leedahay shawaahidiisana waxaa ka mid a maala xadiidka bahz ibnu xakiim can abihi can jaddihi wuxuu leeyahay nebiga waxaan ku yidhi nebiga ilaahayo ما أتيتك حتى حلفت أكثر من عددهن كوما إيمان بانري بوري إلى أن أرتي وحكبضا فرهيك الترضوض إن كبضا إلى أن أرتي بوري أو وحن كل أرتي ألا آتيك ولا آتي دينك إلى أن أكون إيمان دين تادنا أنا أو إيمان إلى أن كل أرتي الترضوض فرهيك إن لأك أرسا كل أرتي كوما إيمان قريبا أرسا أو أرتي بمعنى ayb wainii kuntu imra'an laa acqilu shay-an ila maa callamanii allah warasuuluh waxaan ahaabuu ruuxaan waxba garanayni oo waxba kala garanayni ilaa wax ilaahay iyo rasuulkiisu ay baraan mooye wainii as'aluka biwajhi illahi caza wajalla bima bacataka rabuka ilayna ilaahay wejigiisaan kugu weydiine allaha ku soo diray muxuu kuu soo dhiibay oo noogu soo kaa dhiibay maxaad noo keentay markaasaa wuxuu yihi bilislaam islaamnimaa la iisoo dhiibay oo alla iisoo kii dhiibay markaasa waxaa idhi buu ihi wamaa aayaatu lislaam islaamka alla loogu soo kaa dhiibay calaamadiisu maxay tahay maxaa lagu gartaa markaasa wuxuu ihi an taquula aslamtu wajhii ila allahi caza wajalla watakhallaytu aayaddiisu waxa weye islaamka inaad tidhaahdo wejigayga allah baan u hogaamiyey wixii alle ka soo hadhayna waan ka baxay waa laa ilaha ila allah mugta laa ilaha illa allah macnaheedii waay ayib watuqiimu asalaata wa tu'tiya azakaa salaadana waa inaad toosiso sakadana waa inaad bixiso markaasaa nebigu wuxu uhi sal lay waslam kullu muslimin calaa muslimin muxaram muslim kasta muslimka kale korkiisa xaaraam buu ka yahay akhawaani nasiiraan laba walaaloo isu hiiliyo waay laa yaqbal allahu caza wajalla min mushrikin bacdama aslama camalan aw yufaariq almushrikiina ila almuslimiin shaahidku waa kaa yacni allah tabaaraka wa tacaala kama aqbalo mushrik markuu islaamay kadib camal ka aqbali maayo ilaa intuu gaalada ka soo tago oo muslimiinta u yimaado ilaa uu soo hijrooda way macana ilaa uu gaalada ka soo dhex guuro oo muslimiinta dhex yimaado camal laga aqbali maayo nasaa-i iyo axmed baa soo saaray xaakim iyo dahabi iyo sheekh albaanina way saxiixiyeen waana xadiis sugan weeye xadiidkaas axaadiista marka u markhaati kacay ayuu ka mid yahayo ninkii islaamay oo dadkiisa dhex joogay camal laga aqbali maayaa la yidhi ilaa uu ka soo tago muslimiinta uu u yimaado deegaankooda soo aad ayib xadiidkanoo kalu marka la mid yahay xadiidu samura isagana la midoo man jaamaca almushrika wasakana macahu fahuwa miluhu ruuxii yani gaalka la kulmo oo la dego oo isagoo kale wa xadiidku sanadkiisu waa daciif khaasatan fa huwa miluhudaasi shaahid ma leh laakiin intiisa kale shaahidku leeyahy ayib waa musalsal biducafaa khaasatan jumladaasi miluhu ah yani waxa way adag tahay inay la sugo walow sheekh albaani uu sugayo haddana markaad xadiidka daraase ugu noqoto lafdada fa inahu miluhu ah shaahid in loo helo ma fududa axaadiid kalea ku sugan baabkaasoo kutusaya hijrada dhulka gaalada in laga hijroodo inay waajib tahay xadiis badan oo macnahaasi waa jiraan marka oo xadiiskan u markhaati kacaya wuuna ku xoogoobayaa xadiiska masalan waxaa ka mid a xadiidka yaziid ibni cabdillaahi ibnu khayr oo wuxuu leeyahay annagoo mirbad joogna ayaa nin carabiya noo yimid ninka acraabiga wuxuu yidhi waa basaasan yahay nin aada basaasi ay madaxiisa uga muuqato wa wuxuu wataa gabal harag oo la magdiyey ama bahalkan oqolaha la yidhaahda haragan lagu rito alaabta lagu rito ayuu wataa markaasa waxaa nidhi buu yihi warkani waxaad moodaa dadkii meesha deganaaba uma eka maba ahaba markaasaa wuxuuna yidhi ajal waan ahay buui waan dad deegaankaan ahay buui haada kitaabun katabahu lii rasuululahi buri sal lay slam kitaabkan iyo waraaqdan kitaabkan qoraalkan nebigaa ii qoray buui markaasaa waxay ku yidhahdeen haati keen baa laydhi qoraalka nebigu kuu qoraad sheegayso keen waan ka qaaday buuhi markaasaan akhriyey waxaa ku qoran qoraalka bismi illaahi araxmaani araxiim hada kitaabun min muxamadin libani zuhayr waa qoraal maxamed uu qoray qabiilka reer bani zuhayr la yidhahdana uu qoray maxaa ku qoran inakum in shahidtum an laa ilaaha ila allah wa aqamtum alsalaata wa aataytum alzakaata wafaaraqtum almushrikiina waacطaytum min almaghanimi alkhumusa وسهم النبي والصفية فأنتم آمنون بأمان الله وأمان رسوله ضغط مشقطان هذا قرتان عد حق لغو عابد إلي سنجرين الله مويه صلاة توسيسان سكدنا بحسان قالنا آد فاروقدان وتكفوقاتان وتكقورتان وحي آد قالنا كقفصتان وغنيمة أنا خمسكي كبد sahmigii nebigiiyo qaybtiisiina ka bixisaan safiyigii nebigu dooran jireen safiyigu waxa way marka qaniimada la qabsado ayaa shay ama faras ama addoon ama wuxuunba yaa safiy baa nebiga khaas ku tahay loo saari jiray intaa haddaad samaysaan aamin baa tihiin ilaahay ammaangelintiisa iyo rasuulka ammaangeliisana aamin ku tihiin wax idiin soo dhawaan kara ma jiro axmed iyo bayhaqi waa soo saaray cabdirazaaq waana xadiis sanadkiisu uu saxiix yahay calaa sharti shaykhayn jahalada saxaabigana ma dhibayso siduu sheekh albani caleyh raxmatullah fi saxiixa ku leeyahay xadiidkaasi marka axaadiista faraha badan baa u markhaati kacaysa oo tusaysa gaalada in la faaruqo oo laga hijroodo oo deegaankooda laga fogaado oo la darsidooda laga durko axaadiista faa'iideynaysaay way fara badan tahay marka irsaalka xadiidkan ku jiraay waxaa kabaya axaadiista kale faraha badan u markhaati kacaysa ayib وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال وحوري qaala rasuulu llahi sal lla alay waslam rasuulku wuxuu yidhi laa hijrata hijra ma jirto dhulgaala laga hijroodo bacda alfatxi furashadii maka kadib laa hijrata hijra ma jirto bacda alfatxi furashada maka kadib walaakin jihaadun jihaad baase jira waniyatun iyo niyo ama walaakin jihaadun waniyatun baa booskii hijrada gelaya way macna ayib muttafaqun caleyh buhari muslim baa soo saare tatimadiisa iyo dhamaystirkiisa waxa weeye waida stunfirtum fanfiruu markii laydinka bixi dalbo oo soo baxa laydin yidhaahdana oo amar laydin siiyana baxa ayib ujeedada xadiidku waxa weye laa hijrata bacda alfatxi laa hijrata bacda alfatxi xadiidkaasi waxaa laga wadaa laa hijrata bacda alfatxi siday culimmadu u badan yihiin hijradii la yaqaanay waqtigii nebiga sal lla alay waslam ee caanka ahayd oo in madiine loo soo hijroodo ah makana laga soo hijroodo deegaamada kaleeta ee dadku ku islaameen ee gaaladu degan tahayna laga soo hijroodo oo madiine la yimaado hijradii nooc ahayd ee machuudka ahayd ma jirtaba haddii maka la furtay maka haddii la furtay soo beled islaam ma noqonin haddii beled islaam noqday maka in laga yimaado laga soo hijroodo madiine loo soo hijroodo warkeedii waa dhammaaday waay ama in nebigii loo soo hijroodo warkiisi waa dhammaaday laanna maka waxay noqotay dhul islaam deegaamadii baa waxay noqdeen deegaamo islaam oo dadkii baa diintii qaatay marba haddii deegaamadii iyo dadkii dad islaam oo qodi diinta qaateen dee ka hijroonaya dadka waa muslimiin marka in maka laga soo hijroodo madiine loo soo hijroodo warkeedu waa dhammaaday wa ayib laakiin maxaa soo haray oo booskii hijrada geli kara inuu ruuxu jihaado niyad wanaagsanna la yimaado sidaasa xadiidka laga wadaa macnaha in laga wadana culimo aada u fara badan baa qabta sida uu muxuu ahaay uu qarirayo sheekh ulislaam ibnu taymiya caleyh raxmatullah taybi khataabi iyo keyrkood waxay leeyihiin hijradu waajib bay ahayd islaamka bilowgiis ciddii soo islaamtay inay madiina timaado soo hijrooto ayib maxaa yeele muslimiintaa yaraa markaa in markaad dad u yimaadaanoo lagu soo biirana xaajo iyo baahi bay u qabeen markii maka la furtay bay dadkii diinta soo galeen oo qabaa'il fara badan baa markaa soo islaamay oo maka ka warsugahayay bal waxay ku dambayso markaasaa waxaa meeshaa ku dhammaatay mar hadday makaba gacanta soo gashay faradkii iyo waajibnimadii hijrada in madiine loo soo hijroodo tii iyada ahayd meeshay ka baxday laakiin maxaa soo hadhay jihaadka faradnimadiisa iyo niyadii wanaagsanayd oo yacni waxa weeyaan lagu samaynayay labadaasi way soo hadheen ama taas ayadu way dhammaatay mid wuxuu ku darayaa ibnu xajar cali raxmatullah oo uu leeyahay xikmadda hijrada loo jideeyey waxay ahayd dadka muslimiinta waagaasi markuu ruuxu soo islaamo markuu soo islaamo waa la dhibi jiray deegaankiisa dadka uu dhaqankoodii khilaafay oo diintoodii ka tegay oo gaalnimadoodii uu ka tegay baa dhibi jiray waa la cadaadin jiray waa la ciqaabi jiray marka maadaama meeshii aad ku islaamtayba laguga ciqaabahayoodan nabad ku helayn diintaadii xorriyadaadan u haysanin ka soo tag ciladaasuna way jirta adiga waxa weeyaan muslimiintii oo yaroo u baahan in la badiyo ruuxii laftiisiiyo diintiisii looga baqahayo cadaadiskaasi inuu diinta ka noqdo asbaab fara badan baa kalifaysay markaasaa waxaa lagu waajibay inay soo hijroodaan ayib waana midda ay ku timid ina aladiina tawafaahum almalaa'ikatu daalimii anfusihim qaluu fima kuntum qaluu kuna mustadcafiina fi lardi qaluu alam takun ardu allahi waasicatan fatuhaajiruu fiiha faulaa'ika ma'waahum jahannamu وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا ayb aayaadkaasaa soo tegay kuwa ay malaa'igtu oobsanayso iyagoo naftooda dulmiyey oo ay ku leedahay malaa'igtu fiima kuntum maxaad ku dhex sugnaydeen markaasa waxay leeyiin kunnaa mustadcafiin dadna waxaanu hay la daciifsado aan tabar lahayn awood maana haynin markaasaa waxa laleeyahy alam takun ardullahi waasicatan fiiha fatuhaajiru fiiha soo dhulka ilahay ma ballaarnayn haddaad meeshan diintiinni inaad ku haystaan idinku adkaata dhulka maxay miya miyaa idinku cidhiidhiyay soo ma ballaamin oo meel kaleod aadaan ood u hijrootaan maydaan heli karin qolada noocaasa hoygoodu waa jahannama meel loo noqdana iyadaa u xumaatay waxaa laga soo reebay ila almustadcafiina min alrijaali waannisa kuwa la daciifsado rag iyo dumar isugu jira iyo carruur oon ayagu kari karaynin xeelad ay ku hijroodaan jidna aan ku hanuuni karaynin awooday ku hijroodaan ma leh kuwaasi alla wuxuu xaqiiqo ku yahay inuu cafinayo Ah, kuwa iyaga ilahay waa cafinaya tabaaraka watacaala marka waa la kala qaaday maxaa loo kala qaaday dad heri kara meelay u hijiroodaan awooddiina leh kuwa waxaa la yidhi hadday sidaa ku dhintaan khalaas warkoodu waa dhammaa ulaaika mawaahum jahannam qolana waa loo cudur doorayoo xeeladna ma hayaan awoodna ma hayaan fa ulaaika casa allahu an yacfuwa canhum baa layidhi ah, sooma marka saasaa rabbi tabaaraka watacaala u kala qaaday fii saxiixi lbukhaarina waxaa ku sugan min xadiidi cikrima can ibni cabbaasin radi allahu canhu waxaa ku sugan in uu yidhi aayadani waxay ku soo degtay dad muslimiin ahaa oo intay gaalada soo raacaan dad muslimiin ahaayoo gaalada la deganaa oo deegaanka la deganaa markay duullaan gaalada u baxayso bay soo raaci jireen qaar ka mida waa la soo qasbi jiray markay deegaanka soo raacaan oo ay gaalada soo raacaan oo goobtii dagaalka yimaadaan oo dagaalku bilowdo ayaa marka waxaa qaar ka mida ku dhici jiray yani hubka ay muslimiintu tuurayaan mid waran baa ku dhici mid leeb baa ku dhici ilaan safkii gaaladay ka soo jeedaan markaasaa ilaaha aayadda soo dejiy ina aladiina tawafaahum almalaa'ikatu daalimii anfusihim maadaama safkii gaaladaba ay ka soo jeedaan deegaankiina ay ka tegi waayeen soona raaceen qoladii laynaysa lama canaananina iyagiibaa alla tabaaraka watacaala aada u canaanay ayagiibaa ah, meel fog lagaga soo haray macna tanoo kale marka la mid tahayo qoladaa iyagoo sujuudsan oo gaalada intay dhex joogeen gaaladii lasoo weeraray markii la weerarayna sujuudda la daatay ee la laayay nebigu sal alay wasalam xadiiska uu ka yidhi wuxuu ahaa ana bariiun min kulli muslimin yaquumi bayna yagaa la canaantay ayaga eedda loo jeediyo كان المفروض وحي أهيد إني ميشا كهجروا ذا ساسا مرك لليه طيب سيدا سي مركا علمين الضضاء إن بضلوا كامل القبان وإنه روح وحيليه أداد مثلا في رسالة ابن كثير وكالت في تفسيري آيات مركو شرحي إن الذين توفاهم الملائكة وحوا ليه آيات وحي عام كنتهي عد كستو قالت دحيدا كنا oo kari kara inuu ka hijroodo diintiisana aan makansan karin inuu toosiyo oogo inuu meesha joogaay dhaalim li nafsihi dembi weynna waa ku jiraa bilijmac buu leeyahy wa binasi alaaya ijmac wa binasi alaaya adiga warka soo gabagabeey dadku hijrada baabkeeda marka laga hadlayo waa saddex nooc wadamada gaalada iyo kahijiroodkoodu waa saddex nooc dadka qaarkood nooca koobaadi waxa weeye waa ruux kari kara inuu ka hijroodo meeshuu uhijroon lahaana heli karaa dhul muslim oo uu hijrooduu heli karaa wuuna kari karaa inuu hijroodo meesha uu markaa joogiyo gaaladu la degan yahayna diintiisii ma muujisan karo cadaadis baa lagu hayaa diintiisii ma muujisan karayo ruuxa noocaasoo kaleeta ah waxaa waajib ku ah inuu ka hijroodo waana qolada nusuusta kusoo degaysa waay maxaa nidhi waa inuu mahjar heli karo meeluu hijroodo meesha oo uu joogana uusan diintiisa ku ku oogi karaynin oo uusan si xorriyada diintiisa iyo waajibaadkiisa ugu gudan karay meel uu hijroodana markaa heli karo uusan diintiina uusan tamakuni karaynin awooduu ku hijroon lahaana uu leeyahay haddii uu isagoo intaa heli kara uu markaasi iska joogo fa ulaa'ika ma'waahum jahannamu wasaa'at masiiran qolada laleeyay qoladaas waa nabiguna ka bari noqonaya sal ly slm nusuustanaan soo sheegnayna ay ka hadlayso qolada labaadi waxa weeye meesha uu joogo iyo gaalada uu la degan yahay diintiisa waa muujisan karaa diintiisa mutamakin way min idhaari diinihi diintiisa waa muujisan karaa waajibaadkiisa waa gudan karaa diintiisa si xorriyadu u haystaa laguma faragelin karo xer buu u yahay diintiisa inuu inuu wuxuu doono sameeyo maadaama uu diintiisa xor u yahay inuu hijroodoo meeshaa ka tagaay waa mustaxab mooye waajib kuma ah allahumma inay timaado xaalad ah muslimiintii baa tiro yaraan haysaayo isagii inuu badiyay u baahan yihiinoo kama maarmaan markaa dhankaa waa ka imaan kartaa bl culimadu ayib qolada saddexaadi waxa weeye waa dad aan keri karinba inay hijroodaan oo laba sabab mid bay noqon kartaa ama meelay u hijroodaanba ma hayaan caalamkii waa la kala xidhxidhay meel walba dawlad bay u xidhan tahay dawladdii haddaadan jinsiyaddeedii haysanin baasboodkeediina haysanin dadkeediina ka tirsanayn inaad u timaadood soo degto kuuma ogola war muslim soo hijrooday baan ha iska kaydaaya aan idinla degay maya warwarkaas filistiiniyiinta maaa haysta filistiiniyiinta caalamul carabi cid aqbalaysa ma jirto marka meel u hijroodoba ruuxii ma hayo ardo ama gaalo qabsato muslimiin lahaayeen ama gaalaba lahaydoo uu joogoo degan yahay oo uu jinsiyadeedii haystuu joogaa laakiin mahjar ma haysto mahjar ma haysto meeluu hijrooda ma haysto mar hadduusan meeluu hijrooda haysanin in la yidhaahdo ilaa wa ilaaba hijrood waa takliif maa laa yutaaq maba kari karaba kaasi eed male marka ah, waa qolada ilahay yidhi ila almustadcafiina min alrijaali waalnisaai waalwildaan laa yastaiicuuna xiilatan qolada la yidhi waay ayib ama ma ahee meeluu u hijroodo waa heli karaa laakiin awoodduu ku hijroon lahaa male xoolihii kama bixi karo tigkii sama bixin karo duruuf baa haysata dadaal waa kari la'ya iyadana waa macduur ama mehe waaba jiran yahay waa xanuunsanaya waa dumar makay kasoo bixi waayeen dad badan baa maka kasoo hijroon kari waayey ilaa nabigu sal lla alay slam xataa sanadkii toddobaad markuu tegayey dad mustadcafiina ku jiray sanadka xataa markii toban sideedaad uu furanayay dad mustadcafiina ku jiray dad macnaa soo kici waayey oo xeelad iyo qaabay ku yimaadaan waay waa loo cudurdaaray waa loo cudur daaray marka arrimaha noocaasoo kale tafsiilka noocaasaa ku jira mas'alada la yidhaahdo hijrada arrinna in la muraacayo waa laga maarmaan maantaoo kale marka laga hadlayo qadaayaat lhijra iyo ardulkufri in laga hijroodo ardulislaam loo hijroodo waa in la muraaceeyo nusuusta marka la tatbiiqinayo xaaladda ikhtiyaarka iyo xaaladda idiraarku farqiga u dhaxeeya xaalatu likhtiyaar oo muslimiintu dowlad ay leeyihiin oo nidaam leeyihiin oo muslimiinta ciddii u timaadaba soo dhoweynaysa oo xaaladii madiine oo kaleeta iyo dowladdii muslimiinta u dhisnayd ah iyo xaaladan hadda ay muslimiintu ku jiraan farqi weyn baa u dhexeeya saas daraaddeed waaqica oo la fahmaayey wuxuu farac ka yahay ama asalba u yahay in xukumkaagu uu musiib noqdo masaa-ishan oo kaleetana sideedaba xamaas iyo caadifo laguma dhiso maxaa yaalla maxaa jira maxaa muslimiinta haysta maxaa suroobi kara maxaan suroobi karin waa in la qiimeeyo laakiin ilaa wa ilaa waa muslimiintu dhulkan oo dhan ha ka tagan oo xaggeed u haysaa waa malaayiin baa yurub iyo maraykan ku nool ha soo carareen haddaad tiraa oo ha ka yimaadeen dhulkay degan yihiin xaggay imaan waa su-aal xaggeed u haysa ya soomaaliya ma u haysa ma imaanaysa ma haysa caalam alcarabi ma u haysa ma imaan karaan ma imaan karaan lama ogolaba sooma masaa-isha noocaas oo kale a ah marka waa in cid walba iyo duruuftiisa khaaskaa si gooniya loo fiiriyo laakiin lama camimi karo lama camimi karayo ayib taa waxaa laga hadlayaa dadkii dhulkaa ku dhashay oo amaa dadka tegey ciddii heli karaysa mahjar iyo meelay u noqoto waa inay ka tagto leanno wadamada iyadaa shaki wuxuusan ku jirin ruuxu diintiisuna khatar ku jiro haddana xataa lagu dhihin muxuu ahaayey eh, haddaan lagu dhihin xataa muxuu ahaayey aan faragelin toosa lagugu samayn faragelin toos waabaa laisku samayn ficlan oo diintaadiiyo gurigaagii ilmahaagii u nabadgeli maysa laakiin xataa haddaan lagugu samaynin si kayru mubaashir ah baad adigiyo ilmahaagii reerkaaguba diintiina u milmaysaa waaba dhammaanaysaaba adoo midna ku imaanin baabad yaabad shiilmaysaa baaba'aysaa saas maana marka in laga hijroodaayey waa masale laga maarmaana laakiin waa in la qiimeeyo dawaabidda iyo maxaa suroobi kara iyo maxaa aan ruuxa u suroobi karin iyo maxaa duruufa in la qiimeeyo u baahanta sidaas maana وعن ابي موسى الاشعري حتى waxay leeyihiin حتى waxa bilaada muslimiinta bilaadda muslimiinta ayaa isdhaantay oo xataa haddaad bilaad muslimiin weydo bilaadun kufri baa iyada lafteeda isdhaantay kolba meeshii shar yar oo macsiyo yar waa inaad aado haddaad kulli wada weydo dhul islaam haddaad weydo dhulka gaalada kala dooro waxaana laga qaadanayaa nebiga sal alla alay slam saxaabadiisu markay maka ka hijroodeen xaggay u hijroodeen ardulxabasha ardulxabasha yaa haysa muslimiin baa haysatay gaala haysatay laakiin gaaladii haysatay waxay dhaamtay quraysh iyo maka kuwii haystay bay dhaamtay nin boqoroon agtiisa dadka lagu dulmiyiin baa haystay siduu nabigu sal lay slam kaas aada buu nabigu sal lay slam marka dhulka gaaladaa laftiisu isdhaama meeshii marka diintaada iyo aakhiradaada iyo caqiidadaada iyo u roon haddaad dhul islaam weydo kaa inaad aaddaa markaa laasim kugu noqonaysa min baab irtikaab akhafi dararayn labada dhib kolba kii fudud waa inaad qaadato hadda isu ka qabsadaan wa ali musa al-ash'ari qaal wuxuu qaal rasuulullaahi sallallahu alayhi wasallam rasuulku wuxuu yiri man qatala ruuhi dagaalaba litakuna ina ahata daradeed kalimatullahi ilahi kalimadiisu hiya iyadu alculyaa midda ugu sarreysa kalimooyinka midda ugu sarraysa inay noqoto ruuxii sidaa darteed u dagaalama fa huwa kaasi fii fi sabiilillah jidka ilaahay dhexdiisu ahaa fa kaasi fii sabiilillah jidka ilahay buu ku dagaalamaya muttafaqun caleyh buhari muslim baa soo saaray ayib wuxuu ahaa xadiidku nin baa nabigu yimi sal alay wasalam markaasaa wuxuu yihi rasuulka ilaahay alrajulu yuqaatilu lilmaqnam nin baa dagaalamayo markaasu wuxuu u dagaalamaya haniimo iyo xoolo aada heshid xoolahan gaalada aad qabsatid buu u dagaalamaya nin kalaa dagaalamayo yuqaatilu lidikri midna wuxuu u dagaalamaya ha lagu sheego ha lagu ammaano nin kala dagaalamaya wuxuu u dagaalamayaa liyura makaanahu makaanahu positionkiisa in la arko booskiisa iyo makaanadiisa in la arko ayuu ninna u dagaalamaya faman fii sabiili illahi baa intaas nin xoolo doon ah nin magacdoon ah nin jagadoon ah kulligood keebaad jid ilaahay ku dagaalamaysa nabigu sal lla alay wasalam tusaalayaashii la bixiyey maba isku mashquulinine qaacide caamuu bixiyey wuxuu yidhi man qaatala litakuna kalimat llahi hiya alculyaa fa huwa fii sabiili illah ujeeddadaadiiyo qasadkaagu hadduu yahay ilaahay kelimadiisu ha saro marto oo kelimada ilahi maxay tahay waa sharcigiisa sooma kelimada ilahi waa sharcigiisa sharciga rabbi ha saro maro oo diintiisu ha saro marto oo dhulka ha ka taliso oo andimada kale ha ka sara marto oo waxa kaloo dhan iyadoo hoosteeda ha yimaadeen haddaad qasadkaa wadatana fii sabiili illahi baata هذا وحياله كلا ودسنا في سبيل الله متيد طيب أبو داود النسائي بأيوه رسول صار بإسناد جيد عن أبي أمامة وحي كوريا نبى النبي صلى الله عليه وسلم كاسوه أرأيت رجلا غزا يلتمس الأجر والذكر ما له رسولك إلهي ونين دولي ولو أرمو دولي أجر نوار ربا إلا الشيك شيك نوار ربا إلا أمانا نوار ربا ilaahayna ajir waa ka rabaa labadanaa isugu lamaan labadan hawloodbuu wada wataa ka waran muxuu leeyahay ninkaas markaasaa nabigu wuxuu uri sal lla alay waslam waxba ma laha laa shaya lahu waxba ma le buu nabig sal lla alay slam ayib wuu ku celiyey rasuul ilaahay o ajir dee waa rabaaye eh. xoogaa unbaa ugu lamaan mooye laakiin ajir waa rabaa ilahay dartii waa ka tahay laakiin waxoogaa wax kalena waa u dheeriya markaasuu nabigu wuxu sal ly slam waxba ma laha waa ku celiyey haddana nabigu wuxu uri waxba ma laha طيب مركز وحوري إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وابتغي به وجهه إلهي عمل كما أقبله وح إساق الصافئ أو إساق وجهي سنة للدونها إساق اللولق استوحى لحين ما أقبله حديث كاسي إساق روح حديث سعوه طيب محو شاقيا مركز حديث كوحو شاقيا روح جهاد يا أما الدقال لما إسلامك أو الدقال لما qasadkiisiiyo ujeeddada u wataayo hadday dana kala tahay ajir ka heli maayo hadduu magac doon yahay hadduu kursi doon yahay hadduu xoolo doon yahay hadduu muxuu ahaaye ammaan doon yahay waxa weeyaan heli maayo bal wuxuu noqonayaa saddexda ruuxee maalinta qiyaamada ugu horeeya ee naarta lagu huriyo naarta lagu tuuru noqonaya lianna lifasaadi niya niyadiisaa fasaadsa qasadkaagu marka waa inuu yahay litakuuna kalimat kalimatullahi hiya alculyaa ayib culimadu waxay leeyihin niyadaadiiyo qasadkaagu haddii uu u badan tahay ilaahay raalli geli oo diintiisa kor u qaad laakiin tabcan meel dambe baa waxaa kugu jira ajendo dhahaya hadde xoolahaas gaalada laga qabsanayana aada wax ka heshid a ah, meel dambe laakiin maqsadka awaliga ah iyo baacifka camalka kugu bixinaya waa liiclaa'i kalimat illah hadduu si aanawi ahoo tabaca ay u timaado niyad ah xoolo markaa dhib male bay leeyihi markaa dhib male haniimo oo tabaca oo baacif iyo maqsad awaliya aan ahayn dhib male bay leeyihi xagee laga qaadanayaa waxaa laga qaadanayaa aayadda qur-aanka rabbi wuxuu uhi tabaaraka watacaala laysa calaykum junaaxun an tabtaguu fadlan min rabbikum xajka markii laga hadlayo ah, dembi idinka soo gaari maayo idinkoo soo xajinaya haddana inaad ganacsi ku garab wadataa cumraad u socotaa xaji u socotaa laba niyaad isu wadataa waxaad rabtaa inaad alaab ganacsigana kala timaado sacuudiga xajkaaga ama cumradaadana soo gudato qur-aanku wuxuu yidhi wax dhiba idinka soo gaari maayo soo niye ma aha laba niyo oo camal la wadageliyey maaha laakiin waxaa shardi ah camalka xajka iyo cumradu inuu yahay waxaan u jeedaa niyada xajka iyo cumradu inay tahay maqsadka awaligiiyo baacifka ku bixiyey waa inay yadata waxaa ku saaraya ku socota maqsadkaaga hore waa inay yadata kadib gadaal dambe dee iska soo danaysana waa inay kugu jirto gadaal dambe iskana soo danayso marka ilaahay kelimadiisa kor u qaad gadaal dambana dee kolley xoolahaas xalaasha ahee la qaybsanahayey gaalada laga furanhayana waxaa ka hel oo mar damba meel damba imaanaysa ah, soma dhib male markaas dhib male waxay dood ka qabaan oo aada uga murmaan hadday sinnaadaan labadii niyo ama labadii qasad liiclaa'i illaahina waad wadataa xoolana waad rabtaa iyo haniimo labaduna waa kuu siman yihin labaduna labada niyo waa isku xoog markaasi ma buraysaa mise buri maysa daahirka xadiiska waxaa ka muuqata inay burayso camalka marka waxa weeye qasadka awaliga ee xoogga badan waa inuu noqdo ilaahay raalligelintiisa iyo liiclaa'i kalimat illah saas maana ayib yani waxay la mid tahay acmaashoo dhan bay geli karta acmaashoo dhan bay geli kartaa masalan haddaad masaajidka u timaado salaadaad soo aad salaadaad soo aad nin aad dayn ku leedahay baa masaajidka imaanaya waxaad suuqa raacsan jamaacadana soo tuko dee hebel baa masaajidkaa kusoo tukadee dayntaadana kasoo soo qabso salaad ma lihid miya waad leedahay laakiin qasadka awaligee jamaacada ku keenaya waa inuu yahay salaad qasadkaaga awaligaa hadday tahay hebel lacagtaadi kasoo qaado jamaacada imaanshaheeduna ay gadaal ka imaanayso hadde waxa weye ajsaad ku heli lahayd jidkaad soo haysiy jamaacadaad imaanaysiyo ajirkeedii markaa ma jiro tanoo kale marka lamid tahay macana taqriiban macna misaalaha waa وعن عبد الله بن السعدي قال وحر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ماشا waxaa kalo inoo cad rasuul la idin la geli maayo laakiin tu aniga iga socoto baan idin la galaya xabad joojin iyo heshiis aniga iga socda baan idin la galaya hadhiinta ilaahay iyo rasuulka hadhin طيب maxaa yeelay fainakum idinku an takfuruu inaad yani burisaan dimamakum ballamihiinna iyo heshiisyadiinna inaad jebisaan idinka magaciinna aad ku gasheen ayaa ahwanu fudud oo waxay ka fududdahay min an takfuruu inaad jebisaan ood burisaan dimmat allaahi ilaahay cahdigiisa iyo ballankiisa yacni haddaad magac ilaahay ku gasho oo aad jebiso ballantii magaca ilaah iyo magaca rasuulka aad ku gashay wax fududba waxaa kaaga fudud ballanta iyo heshiiska adiga magacaaga ku gal taa inaad jebisaayo waxay ka fududdahay tu alla magiciisiiyo rasuulka magiciisa aad ku gashay inaad jebiso ta magacaagaa kaaga fudud labaduba waa dembi oo ballan inta la galay ama gaal la gala ama islaam la gala ballan la galay oo la jebiyey waa dembi laakiin way kala weynta ay ku kala weyntahay haddaad tidhaahdo warniyo ballantan aan kula gelayo waa tii alle ballantani waa tii rasuulka hadhow hadday dhacdo in si khalada lagu jebiyo ballantii ama lagu buriyo ama adigii bay kaa dhacday ama ciidankaagii qaar ka miday ka dhacday ballantiiba in la jebiyo ballan alle iyo ballan rasuulood jebisay ma fududee waxaa kaaga fududtaada inaad jabisee magacaaga ballanta ku gal waay ballamaha aad gelayso iyo heshiisyada aad gelayso iyo xabad joojinta aad gelayso iyo heshiisyada aad gelayseed la gelayso cadowgaaga magacaaga ku gal laakiin tii ilaahay baan idinla gelaya hadhihi saas macana waidaa araaduuka hadday kaa doonaan an tanzilahum inaad dejiso calaa xukmi illaahi ilaahay xukunkiisa korkiisa inaad ku dejiso falaa tafcal ha yeelin hadday ku yidhaahdaan xukum ilaahi nasaar ah, ilaahay xukunkiisa lagu xukum oo nasaar hadday ku yidhahdaan aan samayn bal iskaba dhaafay calaa xukmika anzilhum calaa xukmika waxaad ku dejisaa xukumkaaga adiga ah, waxaad tidhaahdaa ilaahay xukunkiisa idin saari maaye mid anigu aan wato ila quman baan idinku xukumayaa sidii aniga ay ila tahay baan idinku xukumayaa laakiin ilaahay kiisii baan idinku xukumaya haddaad dhahdo maxaa ka dhacay fa innaka adigu laa tadri ma ogid atusiibu miyaad asiibi fiihim dhexdooda xukma allaahi ilaahay xukunkiisii miyaad asiibi tacaala korhay am amase laa mise asiibi maysa haddaad tidhahda xugum ilaahay baan idin saaroon idinku layn ama xugum ilaahay baan idin yaan idinku xukumayaa ma garan kartid xugumkaad qaadateen ma kii ilaahaybaa mise waad gabsanta sooma mar haddaadan hubi karaynin taxadar marka taxadaroo hadhihin xugum ilaahay baan qaatay xukumkii rasuulkaan idinku xukumay hadhihine xukumkayga aniga sida aan wato baan idinku xukumayaa sida halkaa mari adin kolle xukum jeebkaaga kala imaan mayso ma laakiin xukumka aad saarayso waa mid aad uun diintii intaad dhex gashay qur-aankii iyo sunnadii uun sidii kula qumanaatay unbaad ku xukumi sooma ood istiri uun sidanaad diintii qabtaa laakiin maxaa la diidan yahay dadkan magaca aad ku xukumayso iyo xukumka aad saarayso allah iyo rasuulkiisa ha u tiirinin oo de markaasi waxa weeyaan haddaad tidhahdo xukumkan allah yidhi ama sidan allah qaba ama dadkan allah yidhi ha la laayo ama dadka rasuulkaa yidhi sidaa ha loogu taliyo masaladuna ay masale ijtihaadiye a tahay inaad gafsan tahay baad dhici kartood allah iyo rasuulkiisa ku been abuurato sooma dhici karto waa khatar marka taxadarkaaga marka qaado arrinta allah ha u tiirinine adigu isu tiiri adigu isu tiiri leano masalada meesha ku jirtaa waxay tahay oo aada looga taxadarayo wax ilaahay magiciisa wata haddaad dadka kula mucaamalooto waa inuu yahay sidaas aada u sheegta waa inuu yahay hadduu sidaa ka gedisan yahay allana aada u tiirisood u aanayso waxaad noqon kartaa ruux ilaahay ku been abuurtay oo kale soo ma in badan badan hadda waxaad maqlaysaa muxuu ahaayey jawaadahan muxua dadkan hadda islaynaya oo kaleeto in badan waxaad maraysaa muxuu ahaayey ilaahay baa nafaray faray ah, ilaahay baa sidaa xukumay ilaahay baa dilay ilaahay baa na faray inaan oleyno xunkaadi ma garan kartid dadkani dadkii laa lagu yidhi iyo dadkii alla xukumay inuu yahay iyo ina adiga kaa khaldantoo taxqiiqulmanaadku kaa khaldan ma garan kartid sidaas daraaddeed tiirinta aad wax walba alla u tiirinayso u saarayso ka taxadar saas macana xukunkii heshiiskaad la gelayso kii ilaahay baad idinla gelayaa kii rasuulkaan idinla gelaya ha dhihin inaad jabisaayey waa tallaabadaad qaadanayso sidan allah qaba ah, rasuulkiisaa sidan qaba ma fududa leanna xataa hadduu nas yahay xataa hadduu nas yahay oo nasku macnahan uu ku tusayo nasku hebel kuma dhihin sooma hebel kuma dhihin koox hebelna kuma dhihin deegaan hebelna kuma dhihin tafaasiishaa nasku ma bixin sooma nasku waa caam laakiin adaa ku dabaqay oo waxaad saartay oo kula noqotay nasku wuxuu ka hadlayay inay tani ka mid tahay sooma ijtihaadkaa marka adaa iska iskale ijtihaadkaa adaa iska iskale war masalada loo yaqaano taxqiiqu lmanaadka nusuusta caamka ah in lagu dejiyo acyaanta iyo ashkhaasta la saaro waa masale ijtihaadiya waay waxaana la yidhaahdaa qadaayaadka ijtihaadiga meelaha ugu khatarsan waay masalan waxaa lagu yidhi ruuxii ridooba dilaa la yidhi soo maa ruuxii ridooba dila somayna soo ma man badala diinahu faqtuluuhu waan soo marnay ruuxu muslim ahaa oo tukanahay bay adiga kula noqotay inuu ridoobay oo diinta ka baxay soo ma aday kula noqotay maxaad u deliishatay man baddala diinahu faqtuluuh xadiisku ma dhihin faarax baddala diinahu faqtulhu xadiis musaasha ku faarax diintiisi waa bedelay dil kuma dhihin laakiin wuxuu yidhi ciddii diintiisa baddasha faarax inuu ciddaa ku jiro iyo inuusan ku jirin soo fahamkaaga iyo ijtihaadkaaga ma aha ya marka faarax ilaahay baa dil iyo yidhahdaa tidhada ka war rasuulkaa ay amray inaan faarax dilo war ma sax ma aha ijtihaadkaaga way adaa ijtihaadkaagu wuxuu kula noqday faarax inuu naska hoos galay inuu cumuumka hoos galay dadkii dila yidhi inuu ka mid yahay aday kula noqotay noqoshadaasaasna waa khaldami karaa waana saxsanaan kartaa sooma marka macnuhu waxa weeye fainaka laa tadri atusiibu fiihim xukma allahi tacaala am laa wey macna xukumka ilaahay ma asiibi doontaa mise waad khaldami doontaayo ijtihaadku waa kula khaldami doonaa garan mayside allah tabaaraka watacaala xukunkiisa ha ku dejin ee kaaga adigu ku dejin anaa ku ijtihaaday anay ila noqotay waxaana u daliishaday sidaasle sooma sidaas dhibaa lagu leeyahay aadaabta layna baraya ka mid ah. amarkaasina waxay leeyihin culimmadu maxmuulun cala altanziihi waalixtiyaad saas maanaa labada amarba saasay leeyihiin oo ilaahay muxuu ah cahdigiisa iyo ballankiisa ha siinin iyo xukunkiisa ha ku dejinina kaaga ku deji labaduba waxay leeyihin amarkaasi wuxuu faa'iideynayaa tanziih iyo ixtiyaad taxadarow taxadarow macana nooc taxadar ha la qaato xadiisku marka waxaa loo deliishanaya dadka intaan lala dagaalamin in diinta loo bandhigo nabigu sal lay slam wuxu hi awalan waxa ugu horeed ku bilowda ha noqoto diinta inaad ugu yeedho diinta ee inaad ugu yeedho sidaasaana dabigiisu aan jiray nabigu sal lay slam xadiidka cabdullahi bni cabaasi axmed iyo daarimi tawraani iyo taxaawi soo saareen oo xadiis saxiix ah ayaa nebigu wuxu uhi sal lay wasalam wuxuu leeyahy cbdullahi bni cabaas waan dhihi lahaa maa qaatala rasul lahi sal lay slam qowman qatu ila dacaahum weligii nebigu dad lama dagaalamin ilaa intuusan la dagaalamin buu u yeedhi jiro diinta u bandhigi jiro ayib farwat ibnu musayk nin la yidhaahdo ayaa sidoo kaleeto xadiidka axmed baa soo saaree waxay yidhi yaa rasuula allah uqaatilu bimuqbili qawmii mudbirahum qowmkayga intii wax iga ogolaatay intaan kaxaystoo diinta iga qaatay kuwii diiday ma kula dagaalamaa markaasaa wuxuu nabigu sal ly sl nacam ha markaan jeedsaday oon dhaqaaqay baa wuxuu yidhi laa tuqaatilhum xataa tadcuuhum ila alislaam xataa tadrib dadka aan la dagaalamay ilaa aad islaamnimada u bandhigto marka hore diinta u sheeg hadday kaa diidaan markaa kadib jiziyo hadday kaa diidaan markaa kadib ilaahay kaalmayso la dagaalama sidoo kaleeto cali bn abi aalib markuu khaybar u dirahay sidaasoo kale nebigu sal ly slam iyadana la diray marka waxa weeyaan asalku waxa weeye dadka in diinta loo bandhigo intaan lala dagaalamin gaalada ayib leanna muhimaddu maxay tahay jihaadka iyo dagaalka muslimiintu sidiisaba ujeedadiisu waxa weeyaan in dadka ay diintii dacwada qaataan muhimmaddu maaha in dadka la qabsado muhiimaddu maaha in dhiig la daadiyo muhiimaddu maaha in wax la kharbudo muhimmaddu wax waaye dadkan allihii abuurtay ka leexday allihii abuurtay in lagu soo celiyo xaqii rabbi in la istaajiyo muhimmaddu waa tahay waana waxyaalaha uu islaamku kaga gedisan yahay mabaadi'da kaloo dhan dowladuhu way duulaan way dagaalamaan way isdifaacaan wasaarada difaac bay leeyihiin ummad walba waa leen laakiin maqsadka loo dagaalamaya lagu kala duwanya ujeedooyinka ummaduhu ay u dagaalamaan ama dhulqabsi waay ama dad adoonsi waay ama khayraad bay doonayaan waa adduunyo doon waay laakiin muslimiintu dagaalkoodu wuxuu ku salaysan yahay war mabda'an xaqi alle ka yimid ha la qaato sidaas daraaddeed waa in mabdii dadka horta loo bandhigo allahumma hadduu horay u gaadhay oo horay islaamnimadu u gaadhay markaa kadib sida xadiiskii aynu soo marnay waa la weerari karaa haddii horeba uu islaamnimada u gaadhay macna sidaasayna culimada badankood qabaan oo lagu jamcinaya waxaa kaloo laga faaidaysanaya jihaadka iyo qitaalku maadaama uu wasiilo u yahay dacwada haddii ay dhacdo meelaha qaarkood intay muslimiintu ku ijtihaadaan inay dagaalamaan dagaalkii inay ka dhalato inay dacwadii baaba'do hunaa dagaalka mashruuciyadiisa su-aal baa laiska weydiinaya leanna wasiilo haayadeedii baabi'inaysahay mashruuc maaha dagaalku waa mashruuc lakin muxuu mashruucu yahay wuxuu wasiilo u yahay inay dacwadu fido inuu tawxiidku fido inay dadku diinta qaataan hadduuba dagaalkii keeno oo sabab u noqdo inuu dadkii diintii ka eriyo waxna xaqiijin waayo dacwadiina ku baaba'do dagaalkaasi mashruuciyadiisa su-aal badan baa ka imaanaysa laanna haayadiisii buu baabi'inaya baabi'inaya taana waxaa lagu garan nabigeena salawaatu rabbi wasalaamu calayhi markii heshiiskii isagii quraysh dhex martay quraysh iyo isaga heshiiskii dhex maray oo tobanka sano la saxiixday joojinta tobanka saxiix weliba shuruudo adag iyo burud adag ay ku jireen heshiiskaasi markuu dhacay oo nebigu intuu ka soo laabtay mako uu madiine usoo socdo oo soo laabtay ayaa waxaa soo degtay innaa fataxnaa laka fatxan mubiina waxaan kuu furnay baa la yidhi furid cad guul waxaanu ku siinay aadbac culimmadu waxay leeyihin fatxigaasi fatxu maka ma ahayne sannadihii labada ahaa ee u dhexeeyay sulxulxudaybiya iyo furashada mako sannadahaasaa inta laysdhex maray oo ila heshiiskay ku jirta in nabad la helo dadku isdhex maraan kalqoqobnaata la daayo muddadaasaa dadkii diintii inta la gaadhsiiyey bay aada usoo islaameen oo intii nebigu markii hore diinta soo gashay labadaa sano dadku soo islaamay baa aada u kala batay waxaad ku garaa sulxulxudaybiya kun iyo dhowr boqol buu nebigu watay sal alay slam laba sano kadib markuu maka ku duulayna toban kun oo nin buu ciidan u watay labadaa sano gudahood baa waxaa soo islaamay dadka tiradaa dhan aada u badan marka fatxi mubiina waxay ku ahayd diintii iyo tawxiidkii baa jaanisana oo faafay muhiimaddu marka waxa way tawxiidka iyo diinta faafideeda asaas dagaalka iyo jihaadkana waxaa loogu talagalay meeshii uu ku fidi waayo caqabada taagan in lagaga leexiyo caqabadaas hor taagan inuu leexiyo oo jaro ayaa loogu talagalay haddiise laakiin ay sababtu noqoto ama natiijadu cagsi noqoto إعادة النظر بمركة أبهي هذا بالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم